بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقديره هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم wuxuu casharkeenna saddex iyo kontonaad uu ka bilaabanayaa bogga saddex boqol iyo saddex iyo labaatan saddex boqol iyo saddex iyo labaatan biijka ah ama bogga ah ayaynu ka bilaabaynaa waana sifada iyo nactiga dhexdiisa weeyi ama dhammaadkiisa casharkan waxaan kaga hadlaynaa haddii mawsuufku uu yahay mid la garanayo sifada la'aantii oo sifada aan looba baahnayn maxaa laga yeeli sifadii ama sifadu mufrado ha ahaato ama sifadu mutacadido ha ahaato kol hadduuna mawsuufku sifada u baahnayn waxaa iska bannaan in sifo ahaan looga dhigo waxaa kaloo iska bannaan in la qadciyo oo ama rafco loo qadciyo khabar laga dhigo mubtadihiisa waajib loo xadfay ama nasbo loo qadciyo oo laga dhigo mafcuulun bihi ficilkiisa waajib loo xadfay labadaa kolba doonno ayaa la yeeli waa haddii sifada iyo mawsuufku ayna isku baahnayn ama mawsuufka la garanayo sifada la'aantii mawsuufka haddaan la garanayn ilaa in la sifeeyo mooyaane oo sifadu ay lagama maarmaan tahay waxa daruuriya inaan la qadcinin oo rafco iyo nasbatoona aan loo qadcinin ee sidii baa sifada loo daynayaa taabicna way u ahaani sifadaasi haddaba haddii sifadu ay mutacadido tahay oo laba sifo iyo saddex sifo iyo meesha ay yaaliin mawsuufkuna uu waaxid yahay sifooyinkaa saddexda iyo afartaa qaar ka midana mawsuufku u baahan yahay qaar ka midana aan loo baahnayn kuwa loo baahan yahay iyaga lama qadcin karee taabic baa laga dhigi ilan waa loo baahan yahaybe kuwa loo baahan yahay waa labaa taabicuun iyagu sifanimunbaa loo qaadan kuwa aan loo baahnayna saddex weji ayaa inoogu bannaanaan waa sifada aan loo baahnayn ee mawsuufku uu ka maarmi karo in dhammaantood taabici laga dhigo iyo in dhammaantood laga qadciyo iyo in la kala qaybiyo oo qaybna taabic laga dhigo qaybna laga qadciyo saddexdaa weji ayaa inta aan laga maarmayo saddexdaa weji baa ku bannaan inta aan laga maarmayninna waa tabiciyo unbaa sifanimunbaad iyaga u qaadan mas'aladaasuu sheekhu ka hadlayaa wayejuusu waxa bannaan qadcu sifati sifada in la gooyo sifadii almacluumi la geranayey mawsuufuhaa mawsuufkeega xaqiiqatan xaqiiqa ahaan loo geranayey aw iddicaa'an ama sheegasho ahaan loo geranayey rafcan in rafca loo goosto ayaa bannaan bitaqdiiri huwa huwa kiiyoo la qadarayo wa nasban nasbo in loo goosto ayaa bannaan bitaqdiiri acni acni kiiyoo la qadaranayo ow amdaxu kiiyoo la qadaranayo ow adummu kiiyoo la qadaranayo ow arxamu kiiyoo la qadaranayo maalan haddaan idhaa jaaa muxammedun alcaaqilu ereygaa waa maxamedkii caqliga lahaa baan idhi haddii muxamedka haddaan la tilmaaminba layska garanayo oo jaaa muxamedba marka la yidhaah meesha iyo arladaba maxamed qura uun lagu hayey wuxuu noqonayaa alcaaqiludaa sifada ah waa layska goyn karaa oo sifanimadaa laga jarayaa waxaa loo jarani ama rafco oo khabar baa laga dhigi ama waxaa loo jarani nasbo oo mafcuulin bihi baa laga dhigi haddii khabar laga dhigo mubtadihiisaa waajib la xadfay oo toddobada mas'ale mubtadaha waajibka loo xadfay ku biiri haddii laga dhigo mafcuulna oo mafcuul aynu ka dhignana wuxuu ku biirayaa maxay toddobada mas'ale ee waajib mafcuulka loo jaro wayajuusu waxa bannaan qadcu sifati sifada goynteeda ayaa bannaan sifada almacluumi la garanayo mawsuufuhaa mawsuufkeega xaqiiqatan xaqiiqa ahaan loo garanayo mawsuufkan dhab ahaan baa loo garanayaa awi dicaa'an ama sheegasho ahaan baa loo garanaya lamaba garanayo mawsuufkae nin kaluunbaa lema cid buu ka qarsoon yahay rafcan baa loo goosan rafco bitaqdiiri huwa huwa in la qadaro huwaana loo soo qadari isaguna khabar buu huwadaa u noqon wa nasban nasbo ayaa loo goosan bitaqdiiri acnii acnii baana loo soo qadari ow amdaxu baa loo qadari waa markii nasbaha acniina waa nasbo oo acni waa ficil faacilkuna waa mustatir sifadiina mafcuul bay u noqon ow amdaxu waan ammaanayaabaa loo soo qadari ow adumu waan caayayaabaa loo soo qadari ow arxamu waan u naxariisanayaabaa loo soo qadari marka mafcuul laga dhigayee nasbo loo goosto afartaa ficilkaa doonto soo qadaro ama acnii qadar ama amdaxu qadar ama adumu qadar ama arxamu qadar afarta jeerba waa markaad nasbiso jaa muxamedun alcaaqila ayaad odhanaysaa haddaba jaaa waxaa yimid muxamedun muxamed halkii muxamedkii alcaaqilu laga odhan lahaa ee laga godi lahaa ayaad iska nasbinayood alcaaqila odhan acnii waxaan ujeedaa alcaaqila ama amdaxu waxaan ammaanayaa alcaaqila ama adummu waxaan caayayaa maxaa albeliida jaaa muxamedun albeliida haddaan idhaa adummu waxaan caayayaa albeliida ka bilaab maskaxda ah ama waxaad odhanaysaa jaaa muxamedun almiskiinu ayaad almiskiina ugu dhawaaqi waa jaaa muxamedun ayaa yimid almiskiina ayaan u naxariisanaya waa arxamu lmiskiina sharaxa balan eegno idaa kaana almawsuufu mawsuufku la sifeeyuhu markuu yahay macluuman mid la garanayo markuu yahay biduuni sifati sifada la'aanteed la garanayo jaaza waxa bannaan laka adiga kuu bannaan fi sifati sifada kuugu bannaan alitbaacu raacin iyo taabicin laga dhigo waalqadcu iyo in la goosto qadcigaasina rafciya nasbo ayuu kala noqon mihaalu daalika kaa tusaalihiisu fii sifati almadxi sifo madxi iyo ammaan ku tusaysa waa alxamdu lilaahi alxamiida oo kale ama alxamiidi oo kale ama alxamiidu oo kale saddexdaa alxamdu lilaahi alxamiidi ama alxamdu lilaahi alxamiida ama alxamdu lilaahi alxamiidu alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii alxamiidi xamiidka ahaayee la mahadinayey ereyga alxamiidi waa sifo lilaahina waa mawsuufkii haddaad doonto iska nasbi oo waxaad tidhaha alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay alxamiida ayaan ammaanayaa alxamiida iska kordhig haddaad doonto iska godo oo waxaad tidhaha alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay alxamiidu ahaa ama huwa isagu alxamiidu weeyi mid la mahadiyo ajaaza wuxuu banneeyey fiihi kan dhexdiisa siba weyhi sheekhii naxwuhu wuxuu banneeyey aljara in la jaro xamiidka calal itbaaci kii oo la raacinayo kaka horreeya iyo wa nasba in la nasbiyo bitaqdiiri amdaxu amdaxu kiyoo loo qadarayo iyo warafca in la rafciyo bitaqdiiri huwa huwa kiyoo loo soo qadarayo saddexdaba wuu banneeyey wa qaala wuxuu yidhi sheekhii samicnaa waxaanu maqalnay bacdalcarabi carabta qaarkood oo yaquulu odhanaya alxamdu lilaahi raba alcaalamiin rabba alcaalamiin maaha qur'aanka marka ilaahay sida caadigaa loogu mahadnaqayo alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin baanu maqalnay haddaba rabb alcaalamiin haddii rabbiga la kordhigo waxa weeye nacti la gooyey oo amdaxu baa loo qadarayaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay rabbaalcaalamiin baanan ammaanaynaa caalamiinta rabbigoogii binasbi fa sa'altu canhaa waxaan weydiiyey yuunusa sheekha yuunus la yidhaah oo fa zacama wuxuu sheegay annahaa iyadu carabiyatun carabi inay tahay intaha sidaa ayuu sheekhii tilmaamay inay kelmaddaasi kelmad naxwo ah oo carabiga wej ku bannaan leh ayuu si toosa ah u caddeeyey wa mihaaluhu tusaalihiisu fii sifati demi sifada cayda ah sifadu markay cay faa'iidaynayso waxaa tusaale u ah wa mra'atuhu xamaalata alxadab xamaalata in la kor dhigo iyo xamaalatu in la godo labadaba culimmadu way akhriyaan jumhuurtu waxay akhriyeen wamra'atuhu xaaskiisii ayaa gelaysa naarta xamaalatulxadabi xaaskii xamaalatulxadabi xaabada aadka u xambaari jirtay xaabada ayay aada u qaadaysay waa sifa markaa xamaalatu haddii la godo caasim wuxuu akhriyey waa riwaayadan xabse een akhrinno sheekha uu ka warinayee caasim wuxuu akhriyey in la yidhaahdo mra'atuhu xamaalata alxadab oo xamaalada la kor dhigo qara'a aljumhuuru jumhuurtii ayaa akhriday birafci rafco ayay akhriyeen cala alitbaaci taabic laga dhigayo wa qara'a caasimun caasimna wuxuu akhriyey binasbi nasbo ayuu akhriyey cala demi cay loo qadarayo ama la caayayo wamra'atuhu xaaskiisii ayaa gelaysa iyaduna oo ku guba naarta xamaalata alxadab baan caayayaaya baad odhan markaad xamaalat alxadab kor dhigto waxaad ku macnayni tafsiirka xamaalat alxadab baan caayayaa baad odhan ilayn adumu baa loo qadarayay adumu waxaan caayayaa xamaalata alxadab xaabada tii aadka u guraysay ayaan caayayaa xaabaguridda maa laysku caayayaa talow xaabagurid caadiya maahee waxa weeye dariiqa nebiga ayay qodaxda iyo xaabada ku soo ururin jirtay si ay rasuulka u muddo taasay isku dayaysay wa misaaluhu tusaalihiisa fii sifati taraxum sifada taraxumka iyo naxariista tilmaamaysa waa marartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray almiskiina ayaan u naxariisanaya almiskiini haddaan hoos dhigo waa tabiciyo almiskiina haddaan kor dhigana arxamu baan u qadarayaa almiskiinu haddaan godana khabar baan ka dhigayaa huwa uu yahay yajuusu waxa bannaan fiihi dhexdiisa alkhafdu in la khafdiyo ayaa bannaan cala alitbaaci kiioo la raacinayooo taabic laga dhigayo almiskiini ilay zayd baa majruur ahaaye warafcu rafco ayaa bannaan bitaqdiiri huwa huwa kiioo loo soo qadarayo almiskiinu la yidhaa wanasbu ayaa bannaan bitaqdiiri arxamu arxamu oo waa naxariisanaya kiioo loo qadarayo ومثاله تسالهيس في صفة الإيضاح تلمانت إيضاح إيا عدينتا تسالهيس ومررت بزيد زيد بان صومري زيد كي أتاجري قنع صدها أها أتاجري واند هوس دقي واند كر دقي واند قدي يجوز وحبنان فيه كندحديس وحكو بنان الخفض خفض أيا بنان cala alitbaaci taabic ka dhigid lagu khafdiyo warafcu rafco ayaa bannaan bitaqdiiri huwa huwa qadarideeda lagu rafciyo wanasbu nasbo ayaa bannaan bitaqdiiri acnii acnii qadarideeda lagu nasbiyo wa misaaluhu tusaalihiisu walaa farqa farqi ma jiro fii jawaasi lqadci goynta bannaanideeda bayna an yakuuna inuu yahay almawsuufu la sifeeyuhu macluuman mid la garanayo xaqiiqatan dhab ahaan aw idicaa'an ama sheegasho ahaan falwalu ka hore mashhuurun waa caan waa markaa ka hore waa iska caan buu ku yidhi waqad dakarnaa waanan soo sheegnay amhilatahu tusaalihiisa waa ka xaqiiqo ahaan uu macluumka u yahay wathaani ka labaad ee idicaha ah nasa calayhi wuxuu caddeeyey sibaweyhi sheekha sibaweyhi la yidhaa fii kitaabihi kitaabkiisa alkitaab wuu caddeeyey oo faqaala wuxuu yidhi waqad yajuusu waxa bannaan an taquula inaad tidhaahdo marartu waxaan soo maray biqowmika tolkaa alkiraamu ahaa alkiraamu yacni ama alkiraama yacnii binnasbi in la nasbiyo ow birafci ama in la rafciyo idaa jacalta markaad ka yeelaysid almukhaadaba lala hadlaha kaannahu sidii isagoo qad carafahum garanaya qoomkiisan aad soo martay ayaad ka dhigaysaa kuwo aan cidnaba ka qarsoonayn markaasaad iska godi ama aad iska kordhigi uma qaala wuxuu yidhi sheekha sibaweyhi nasaltahum waxaad dejisay haadihi almansilata mansiladan wain kaana haba ahaado lam yacrifu midaan garanaynin waa idice ahaan baad u dejisay idicuhu waa sheegasho waa kelmad balaaqa ah weeyaan ma cid bay ka qarsoon yihiin weeyi halkaa waxa inoogu dhammaaday casharka sifada aynu kaga hadlaynay ayaa bartaa inoogu gebagabooday halkanna waxaynu ku arkaynaa biidni illaahi tacaalaa tawkiidka iyo warkiisii baynu ku arkaynaa atawkiid cashirkii tawkiidka ahaa ereyga tawkiidka saddex siyood baa loogu dhawaaqaa qolo tawkiid bay ugu dhawaaqaan wow ah qolana ta'kiid bay ugu dhawaaqaan hamseah qolana taakiid bay ugu dhawaaqaan alifa haddii tawkiid la yidhaah waawow isagaa ugu fasaaxo badan sababtuna waxa weeye qur'aanka ayuu ku yimid walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidihaa kolkaa tawkiidka ayaa u balaaqo badan ta'kiidkuna wuu jiraa ta'kiid oo la takhfiifiyeyna waa jiraa tawkiidku haddaba waxaa loo qaybiyaa laba qaybood tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya tawkiidka macnawigiihi asmaada unbuu u gaar yahay afcaashana ma galo xuruuftana ma galo jumladana ma galo waa tawkiidku hadduu yahay macnawi tawkiidka macnawigii waa wuxuu khaas ku yahay asmaada waana itifaaq inuu asmaada khaas ku yahay laakiin waxaa laysku khilaafay asmaada ma qaybta macrifada ah uunbuu galaa mise macrifiya nakiraba wuu galaa basriyiintu waxay qaateen macrifada oo qura ayuu galaa laakiin nakirada ma galo kuufiyiintuna waxay yidhaahdeen warmeeye macrifiya nakiraba wuu galaa maxamed ibnu maaligna wuxuu yidhi isagoo dhexdhexaadinaya macrifada waa laysla ogol yaho iyada layslama diidane nakiradu haddii ay macno leedahay oy tawkiidka macno ku yeelanayso ha lagu daro buu yidhi hala tawkiidiyo wain yufid tawkiidu mankuurin qubil buu yidhi khulaasada markuu ka hadlayey wain yufid tawkiidu mankuurin qubil mid la nakireeyey tawkiidinta la tawkiidiye hadduu macno samaynayo hala aqbalo buu leeyahay maxamed ibnu maalik waa tawkiidka macnawiga ah kaa saddexda qowl ay inoogu jiraan basriyiintoo yidhi macrifadu u gaar yahay iyo kuufiyiintoo yidhi macrifiya nakiraba wuu galaa iyo maxamed ibnu maalig oo dhexdhexaadiyey oo yidhi nakirada yaan laga dhigin mudlaq sida kuufiyiinta yaan sida basriyiintana la wada diidin ee ha la yidhaahda haddii tawkiidku macno samaynayo oo faa'iida ay ku jirto ha la ogolaado kolkaa shawaahid soo aroortay ayuu maxamed ibnu maalik ku xambaaray tawkiidka macnawiga ah ee la tawkiidinayo sirta ku jirta ee tawkiidka nakirada loogu diidayaa waxa weeye alfaadu tawkiidku waa wada macrifa oo damiir baa loo idaafeeyaa damiir ayaa loo idaafeeyaa haddaan idhaha jaaa muxamedu nafsuhu dee jaa muxamedu nafsun ma odhan karo jaa muxamedu nafsuhu waa inaan naftan aan haadaa u idaafeeya ama jaa caliyun caynuhu caynta waa inaan damiirkaa u idaafeeya ama jaa alqawmu kulluhum kullida waa inaan humtaa u idaafeeya alfaadu tawkiidku damiir bay sitaan oo mudaaf ila damiir weeyi maadaamu alfaadu ay macrifo tahay oo damiirkaa loo idaafeeyey haddaba waxaan kala adkaynayaana waa inuu isna macrifo yahay ilayn waxaa la yidhi maadaamuu taabicii macrifo noqday matbuuciisu ka liidan maaya baa la yidhi oo isna macrifada hoos uga dhici maayo halkaa ayay la mareen culimmadaasi towkiidku hadduu yahay tawkiidka lafdiga loo yaqaan oo isaga lagu tacriifiyo icaadatu lafdi alawal bicaynihi ow bimuraadifihi afar meelood ayuu galaa kow horta wuxuu galaa ficilka laba wuxuu galaa xarafka saddex wuxuu galaa asmaada afar wuxuu galaa jumlada isagu waa lafdigood ku celcelisiduun haddaan qad jaaa muxamedunan aragno qad jaaa muxamedun jumlada qad jaaa muxamedun saddex erey bay ka kooban tahay dhinac xaraf bay ka tahay dhinacna ismi bay ka tahay dhinacna ficil bay ka tahay qad jaaa muxamedun yaa xarafa qad haddaba xarafkoo qura tawkiidi baa lagu odhan dee isaga ku celceli oo maxaan idhaahdaa qad qad jaaa muxamedun qad qad jaaa muxamedun haddana waxaa lagu odhan ficilkoo qura tawkiidi ficilka un ku celceli labada kale ha ku celcelinin qad jaaa jaaa muxammadun haddana waxaa lagu odhan ismiga oo qura tawkiidi waa muxamedkee labada kale ha ku celcelinin qad jaaa muxammadun muxammadun eeg saddex baan hadda tawkiidiyey jumlada haddii lagu idhaha tawkiidina jumladoo dhan mar labaad soo sheeg oo waxaa tidhaa qad jaaa muxammadun qad jaaa muxammadun wa tawkiidu tawkiidku wa huwa tawkiidku imaa lafdiyun inuu yahay mid lafdi ah oo lafdiga loo nisbaynayo waa tawkiid lafdi ah naxu akhaaka walaalkaa laazim akhaaka walaalkaa laazim inna man ka laa akhaa lahu walaal aan lahayn waa ka saacin ila alhayja bigayri silaaxin nin dagaal ku socdoo bilaa hub ah weeyi nin bilaa walaalihi war walaalkaa ilaasha haddaba akhaaka akhaaka inna man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaaxin buu gabayaagu leeyahay waxaan doonayaa ereyga akhaaka ee labada jeer la soo celceliyey waa tawkiid ka dambe ayaa tawkiid ah oo ereygan tawkiida marna macnaha adkaynta looga jeeda iyo baabka marna ismiga wax adkaynaye muakidka abaa ah looga jeedaa muakidka haddaba akhaaka akhaaka markaan idhaa ismiga dambe ee akhaaka ah ayaa mu'akid ah oo waa adkeeye mid wax adkaynaya weeye akhaakada dambe ka hore ee akhaaka ihina waa mu'akad oo kaafkaa la kordhigaya oo waa la adkeeye akhaaka walaalkaa laazim akhaaka walaalkaa laazim inna manka laa akhan lahu bilaa walaalihi ka saacin waa nin u socda ilalhayjaa dagaalka oo bigayri silaaxin ubla'aantii ah haddaba labada erey ee la soo celcelinayo ka dambeeyo ayaa mu'akida ama tawkiida ka horreeyana mu'akad baa la odhanayaa waana tawkiidkaasi lafdi weeyi imaa lafdiyun buu yidhi waana ismiis adkaynaya wanaxu ataaki ataaki laaxiquuna xbisixbis oo kale nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ataaki waxa kuu yimid ataaki waxa kuu yimid allaaxiquuna kuwii ku soo haleelayey ee ixbis iska xabaas ixbis halkaa waxaynu ku haynaa laba ataaki ayaa ku jira ataada hore waxa weeye waa mu'akad waa la adkeeye ataada dambena waa mu'akid adkeeye ka hore unbaa faacil u baahan ka dambe ee tawkiidkiihi faacil uma baahna waana laba ficil oo is adkaynaya ataaki ataaki laaxiquun allaaxiquun waa faacil ataakida hore ayuuna faacil u yahay ixbis ixbis waa laba jumlo oo is-adkaynaya jumlada ixbis ah iyo jumlada kale ixbis ah labadaa jumlo ayaa laysku adkaynayaa oo labada jumlo ee laysku adkaynayaa kuwa ayay noqonayaan ixbis ixbis hadda tusaalaha waxaan ku haynaa laba ficil oo is-adkaynaya ataaki ataaki iyo laba jumlo oo is-adkaynaya ixbis ixbis waxaa ka horeeyay laba ismi oo isadkaynaya akhaaka akhaaka akhaaka akhaaka laba xaraf oo isadkaynayaana waa kan wanaxwo laa laa abuuxu caddayn maayo bixubbi batnata inanta batna jacaylkeega innahaa iyadu akhadad waxay iga qaaday calaya dushayda mawaafiqan ballanno ayay iga qaaday wa cuhuudan iyo cahdiyo laa laa iminka ereyga laa laaa ah. laada dambe ayaa mu'akida oo wax adkaynaya laada hore ayaa mu'akad ah oo la adkaynaya laa laa abuuxu markaynu nidhaa walaysa minhu ka mid ma aha tawkiidka dekan dekan ka mid ma aha wa safan safan oo aayad qur'aankiina ka mid ma aha haddaba sheekhu wuxuu tusaaleeyey tawkiidkii lafdiga ahaa tawkiidka uu halkan kaga warramayo macnawigii sheekhu kama hadal xagga dambuu ku keeni doonaa macnawiga hadda waa lafdigii oo icaadatu lafdi اlأwal bicaynihi ow bimuraadifihi la odhanayey sharaxa bal haddaan eegno athaani ka labaad ee tawaabic oo min atawaabici tawaabicda ka tirsani atawkiidu waa tawkiidkii wa yuqaalu waxaa la yidhaha fiihi dhexdiisa aydan ata'kiidu bilhamzati kiioo hamze la akhriyayo wa biibdaalihaa iyo isagoo hamsaha loo bedelayo cala alqiyaasi qiyaaska lagu soconayo fii naxwi fa'sin fa'sin oo faash ah looga qiyaasanayo fadxada ka horraysaa loo munaasabeeyaa oo faas baa layska yidhaah wa ra'sin oo madaxaa looga qiyaasanayaa ra'sin oo ereyga ra'sina hamsahaasa alif loo beddelaa oo raas baa layska yidhaha raas raas iyo ra'si waa isku mid uun raas innaga soomaalideennuba hudheellada markay galaan ay madaxa doonayaan inay dalbadaan maxay idhahdeen ya raasi si raas waa sax wey waa ra'sigii carabiga ahaa oo hamsaha la takfiifiyo carabi ahaan bay u jirtaa oo hadda sheekheenu ra'sigan in raas loogu dhawaaqayo maxalu shaahid inooga dhigaya haddaad aragta hamse reeban oo fadxa ay ka horayso hamsaha reeban alif baa loo akhriyaa sida ra'si raas aad u odhanaysid ta'kiid haddaba ta'kiid waa hamse reebane alif u akhriya taakiid iska dheh halkaasi u deliishanaya wa huwa tawkiidku darbaani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdi ah wa macnawiyun iyo mid macnawi ah walkalaamu kalaamku aalaan hadda fi lafdiyi ka lafdiga ah ayuu ku saabsan yahay wa huwa isagu icaadatu lafdi lafdiga soo celintiisa weeye lafdigii alawali horreeyey bicaynihi cayntiisa la soo celiyo sawaa'un waxa isku mida kaana ha ahaada isman ismi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye nin gabayaa ah ayaa gabaygan tiriyey أخاك أخاك إن من لا أخا له كساعي إلى الهيجاء بغير سلاح أخاك ولالك لازم أخاك ولالك لازم إن من قفك لا أخا له ولا الأرأ أهين كساعي وانين أسعي يو أعرريا إلى الهيجاء دقال أعرريا بغير سلاح هبل أنت هدبا لبدا أخاك ka hore muaked baa la yidhaha kaafkaa la kordhiga oo waa ka la tawkiidinayo ka dambena muakid baa la yidhaha oo kaafka ayaa la kasriyaa muakid kaafkaa la kasriyaa oo waa ka wax tawkiidinaya wantisaabu ereyga akhaakadana waa baabuligre baabka loo yaqaan igraha baabka la yidhaa weeye akha waxaa lagu nasbiyey igre wantisaabu akhaaka akhaaka nasboonkiisa alawal ee hore biidmaari ixfad ilaali ayaa loo qadarayaa aw ilzam ama laazim baa loo qadarayaa ow naxwihimaa ama wax lamida ayaa loo qadarayaa wahaani akhaakada dambana taakiidun way adkaynaysaa lahu isaga ayay adkaynaysaa haddii laba ismi ay istawkiidinayaan waa sida gabayaaga akhaaka akhaaka oo kale ow ficlan ama ficil buu ahaani waxa wax tawkiidinayaa laba ficil baa istawkiidin ka qowlihii gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi فأينا إلى أينا نجاءوا ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون بس احبسي وحولي لنك قبياقيه فأين حقيه إلى أين حقيه أي أهاتي النجاء بدبادد أما النجاة بدبادد النجاء إيا النجاة لقد وايسكم كيقو هذا النجاء بقريه fa ayna xaggee ilaa ayna xaggee ayuu ahaaday annajaa'u badbaadadu warniyow xaggee lagu badbaadayaa buu yidhi bibaqlatii baqashayda xaggeen kula badbaadayaa maxallu shaahidku waxa weeye wuxuu leeyahay baqashan xaggeen kula baxsadaa qoladii i raadinaysay baa i haleeshay oo i qabataye fa ayna xaggee ayuu ahaaday ilaa ayna xaggee ayuu ahaaday annajaa'u badbaado bibaqlatii baqashayda lagula badbaado ataaki waxa kuu yimid ataaki waxa kuu yimid allaaxiquuna kuwii ku haleelayey ee ixbis xabaas ixbis xabaas maxalu shaahidkeennu waa ataaki ataaki allaaxiquun labada ataa ayaa istawkiidinaya ta hore waa ficil caadiya ta dambena waxay tawkiidinaysaa ficilka maadi allaaxiquunana waa faacil ka hore uni uu leeyahay labada ixbis waa jumlooyine ficilla ma aha oo ixbis ixbis jumlooyin istawkiidinaya taqdiiruulbeyti beytka haddaan qadaridiisa eegno waa fa ayna tadhabu xaggee tegaysaa ilaa ayna najaatu badbaadadu xaggee bay ahaatay bibaqlatii baqashayda aan kula badbaadaa fa xadafa wuxuu xadfay alficla ficilkii alcaamila ku camal falayey fii ayna aynada alawali ee hore wa karara wuxuu soo celceliyey alficla ficilka iyo walmafcuula mafcuulka fii qowlihi buu ku soo celceliyey ataaki ataaki uu yidhi walaaxiquunana faacilun buu u yahay liataaki alawel ataakida hore walaa faacila wax faacil ana lihaani ataakida labaad uma aha li'annahu isagu innamaa dukira waxa la sheegay lita'kiidi adkayn baa loo sheegay laa liyusnado in loo tiiriyase looma sheegin ilaa shayin shay xikmaddu waxa weeye adkayn baa loola yimide isnaad loolama iman wa qiila waxaa la yidhi innahu faacilun bihimaa labadaba faacil buu u yahay macan mar wada qura allaaxiquuna baa labadaba faacil u ah wadaalika kaasina li'annahumaa iyagu lama taxadaa markay midoobeen lafdan lafdiga iyo wa macnan macnaha nuzila waxaa la dejiyey mansilata alkelimati alwaaxida mansilata alkelimati kelmadii derajadeeda alwaaxidati ee keli ahayd wa qiila waxaa kaloo la yidhi innahumaa iyagu tanaasaca waxay ku doodeen qowlahu gabayaaga qowlkiisii allaaxiquuna uu yidhi walow kaana hadduu ahaan lahaa kadaalika sidaa ay sheegeen oo tanaasucuu meesha iman lahaa lazima waxa ka dhalan lahaa ama laazimi lahaa an yudmara in loo qadaro loo damiireeyo fii axadihimaa midkood oo fakaana yaquulu fakaana waxay ahayd yaquulu inuu yidhaah atowki ataaki laaxiquuna saasuu odhan lahaa atowki ataaki haddii tanaasuc jiro atowki ataaki baa la odhan lahaa calaa icmaali haani marka haaniga lagu camal siinaya laaxiquunka ama waxaa la odhan lahaa wa ataaki atowki wa ataaki atowki laaxiquun haddii awelka lagu camal siinayo calaa icmaali lwal ka hore haddii lagu camal siinayo wa qowluhu qowlkiisa ixbis ixbis uu yidhi takriirun waa soo celcelin liljumlati jumlada la soo celcelinayo lianna damiira damiirka almustatira qarsoon filficli ficilka ku qarsoon fii quwati lmalfuud mid lagu hadlay awooddii ayuu leeyahay bihii isaga lagu hadlay ow xarfan ama xaraf buu noqonayaa waxaa istawkiidinayaa shayga labada shay ee istawkiidinayaa xarafyana way noqon karaan buu sheikhu yidhi ow xarfan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi laalaa abuuxu bixuumbi basnata inahaa akhadat calaya mawaahiqan wa cuhuuda laa laa abuuxu caddayn maayo bixubbi basnata inanta basna jacaylka aan u qabo caddayn maayo innahaa iyadu akhadad waxay qaadatay calaya aniga dushayda waxay iga qaaday mawaahiqan ballan dhaara lagu adkeeyey wacuhuudan iyo ballanno caadiya ayay iga qaaday ereyga laa laa abuuxu markaan idhaa waaa wax adkaynayaa waa laada dambe ka la adkaynayaana waa laada hore laba laa oo laysku tawkiidinayo ayaa haddaba halkan inoogu jira waana xaraf xaraf adkaynaya weeyi walaysa ka mid maaha min taakiidilismi ismiga tawkiidkiisa qowluhu tacaala ilaahay qowlkii kallaa idaa dukat ilardu dekan dekan ilaahay markuu leeyahay dekan dekantaa kallaa kada idaa dukat ilardu dhulka marka la dukeeyo dekan dukayn oo dekan dukayn ka sii dambaysa waa dukaymo kala dambeeyo weeyi waxaynu arki doonaa fa dukataa dekatan waaxidatan weeyi mar qura un in la dukaynayey wa jaa'a waxaa yimid rabbuka rabbigaa ayaa yimid walmalaku malagiina wuu yimid safan safan iyagoo saf ku jira ayay yimaadeen labadaa saf haddaba isma tawkiidinayaan buu ku yidhi xikmadduna waa tan khilaafan waxaan ku khilaafnay markaan tawkiidka diidanahay labadaa erey likaiirin wax fara badan oo min anaxwiyiina nuxaadda ah liannahu jaa'a waxaa yimid fi tafsiiri tafsiirka waxaa ku yimid anna macnaahu macnihiisu inuu yahay dekan dukayn oo bacda dekin burburin ka dambaysa ama burburin burburin ka dambaysa wa anna deka dekigana kurira calayhaa waa lagu celceliyey xataa saarad ilaa ay ahaato arladu habaa'an siigo munbasan la firdhiyey wa anna macnaa safan safan oo kale safan safan marka la eegayo waxa weeye saf qura oo la tawkiidinayo ma aha waa sufuuf kala dambeeya waxa weeye annahu tanzilu waxa soo degaysa malaa'ikatu kulli samaa sama kaste malaa'igteediibaa soo degaysa fayasdafuuna way safanayaan safan saf oo bacda safin saf ka dambeeya muxdiqiina iyagoo gaadhka ka qabanaya biljinni jinka iyo walinsi insigaba wa calaa haadaa haddaba kan falayse haaniika haanigu ma aha fiihi aayadahan dhexdooda taakiidan mid adkaynaya lilaweli ka hore bal ilmuraadu bihi waxaa looga jeedaa atakriiru waa celcelin kamaa yuqaalu sida loo yidhaa callamtuhu waan barbaray alxisaaba xisaabta baaban baaban baabbaab baan u baray waa baabbaab ka dambeeya ayaan u baray wakadaalika sidaasoo kale laysa ma aha min taakiidiiljumlati jumlada tawkiidinteeda ka mid ma aha qowlulmu'adini mu'adinka qowlkiisii allahu akbar allahu akbar markuu leeyahay khilaafan waxaan khilaafaynaa libni jinniyin baynu khilaafaynaa lianna haaniya ka dambe ee allaahu akbar ihi lam yu'ta bihi loolama iman litaakiidil aweli ka hore in lagu adkeeyo bal liinshaa'i takbiirin takbiir in lagu curiyo baa loo keenay taanin labaad bikhilaafi qowlihi qowlkiisu se wuu khilaafsan yahay qad qaamat isalaah qad qaamat isalaah uu yidhi fa ina aljumlata athaaniya jumladda dambe khabarun haanin waa khabar labaad oo jii'a bihi lala yimid litaakiidi alkhabari alawal khabarka koowaad si loo tawkiidiyo halkaa waxaynu kaga baxnay atawkiid allafdi ayaynu bartaa kaga baxnay waxaanan ogaanay inuu asmaada galo uu afcaasha galo uu xuruufta galo uu jumlada galo walow sheekheennu tusaale jumlada ah ma keenin oo qasad uma keenin laakiin ixbis ixbis oo gabayga ku jirta ayaa tusaale jumlada ah inoogu filan laakiin tusaalaha isagu maxalu shaahid kama dhiganaynine ataaki ataaki unbuu u jeeday atawkiid almacnawi baynu halkan ku arkaynaa oo qaybta asmaada u gaarkaa ah tawkiidka macnawigu asmaada unbuu u gaar yahay waxaase laysku qabtay asmaada ma macrifiya nakirada miyuu gelayaa mise macrifuu ku gaar yahay balaan eegno alfaad khaasa ayuu leeyahay tawkiidka macnawigu ow macnawiyun ama mid macnawiya weeye ow macnawiyun macnawi tawkiidku iyuu noqonayaa ow macnawiyun wuxuu ku cadfan yahay ow macnawiyun tani khabarkii hore imaa lafdiyun ahaa wa tawkiidu tawkiidkii weeye wa huwa tawkiidku imaa lafdiyun inuu yahay imaa lafdiyun waa halkan cashirka ka bilownay ow macnawiyun wa imaa macnawiyun iyo inuu yahay tawkiidku macnawi halkaasuu ku xidhan yahay wa imaa waa tawkiid macnawiya wahuwa isagu binafsi ereyga nafca ah buu ka sugnaaday walcayni ereyga cayn ana wuu ka sugnaaday mu'akharatan kiyo caynta la dembaysiinayo canhaa nafta laga dembaysiinayo hadday xidhiidhaan nafta iyo cayntu cayntaa xagga dambe martaa haddaad tidhaa jaaa muxammedun nafsuhu caynuhu cayntu ma hormari karto oo ma odhan karaysid jaaa muxammedun caynuhu nafsuhu ma odhanaysid waa inay cayntu dambayso oo naftu ay horrayso jaaa muxammedun nafsuhu caynuhu weeye laakiin caynuhu nafsuhu ha odhan labadaba mid kasta kelidii waa lagu tawkiidiyaa oo jaaa muxamedu nafsuhu baad odhan oo qura ama jaaa muxamedun caynuhu baad odhan oo qura ama labadaba waad isku dari haddaad se isku darta labadaba waxa lagaa rabaa inay naftuna horayso cayntuna dambayso haddaba naf iyo cayn waxaa lagu tawkiidiyaa mufradka iyo musannaha iyo jamaca qaybihiisa laakiin damiirkaa isbedbedelaya iyagana marka musanaha iyo marka jamacaba waa la jamcin nafta iyo caynta waa la jamcin xataa musanaha ahaada kala tawkiidinaya haddaan idhaa jaaa alcaliyaani eeg waxaan idhi jaaa alcaliyaani labadii cali ayaa yimid nafsaahumaa ma odhanayo anfusuhumaa baan odhanaya anfusuhumaa kolkaa anfusu baan odhanayaa waan jamcinaya ow macnawiyun inuu yahay macnawi wa huwa isagu binafsi naf ayuu ku sugnaaday walcayni caynna waa ku sugnaaday mu'akharatan kii oo la dembaysiinayo caynta canhaa nafsa laga dembaysiinayo in ijtamacataa haddii ay kulmaan weeyi wayujmacaani labadaba waa la jamcin naf iyo cayn calaa afculin wasanka afcul abaa lagu jamcin maca hayrilmufradi mufradka hayrkii maciise markay yihiin mufradka hayrkii waa maxay waa markay musane la socdaan musane raga ama musane dumara ama jamac raga ama jamac dumara afartaa xaaladoodba waa la jamcini waxaa la gartay markay jamac la socdaan la geray oo waxay tawkiidinayaan baaba jamaca haddaan idhaha jaaa alqawmu anfusuhum ama jaa almuxameduuna anfusuhum dee muxameduun baa jamaca laakiin xilliga musanaha maxaa loo tasniyeyn waaye waxaa la ogaaday naf iyo cayn in damiir musaniihi uu la xidhiidhsanayo haddii iyagana la tasniyeyn lahaa musane musane loo dhiibay baa ka dhalanaya kolka qaacidaa tidhaahda haddaad aragto erey damiira oo musane ah ereyga ka horreeya jamacuunbaa laga dhigaaya lama tasniyeeyo hadduu xataa musane yahay waayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi xaasaska rasuulka kiyoo lala hadlayo laba habloodoo rasuulka uheshiiyey u heshiiyey ayaa la yidhi faqad saqat quluubukuma ereyga quluuba ah, waa la jamciyey sababta quluub loo jamciyey ile waa laba hablooduun kolka qalbiga waxaa musane looga dhigi waayey dee damiirkii quluubta la xidhiidhsaday baa laba ah oo quluubukuma maadaamay kumaada dambe ay laba tahay quluubta haddaba waa in jamac isaga laga dhigo waa sida faraha badan ee carabiga la yaqaan weeyi way dhacday hadalkaa masaladaa dhinac kaloo hadal kaga jiro wayujmacaani waa la jamcin calaa afculin wasanka afcul abaa lagu jamcin maca hayrilmufradi mufradka hayrkii maciise markay yihiin wa bikullin baa lagu ayuu ku sugnaaday wa bikullin buu ku sugnaaday wa huwa binafsidii buu ku xidhan yahay wa bikullin buu ku sugnaaday ligayri musanan musane hayrkii ayuu u ahaaday in tajazza'a hadduu qaybqaybsamayo binafsihi naftiisa u qaybqaybsamayo ow bicaamilihi ama caamilkiisa ku qaybqaybsamayo ereyga kulli waa alfaadu tawkiid laakiin musanaha waa ka mamnuuc musane laguma tawkiidiyo haddaan idhaha jaaa almuxamadaani kulluhumaa ma odhan karo waa mamnuuc halka kullida laga qaadanayo musanaha waxaa loo dhaafay kilaa iyo kiltaa musanaha kilaa iyo kiltaa baa lagu tawkiidiya haddaba kullida waxaan musano ahayn baa lagu tawkiidin waxaan musanaha ahayn waa maxay waa jamaca qaybihiisii ama jamac raga ha ahaado ama jamac dumara ha ahaado iyo mufradka labadaa ayay noqonayaan waxa lagu tawkiidinayo ama la doonayo inaynu ku tawkiidinaa waa labadaa qaybood waa jamac iyo mufrad baynu u isticmaali doonaa waxaynu isweydiinaynaa mas'aladan haddaba jamaca la gelay oo jaaa alqawmu kulluhum baa la odhan ama jaa'at innisaa'u kulluhunna baa la odhan laakiin sidee mufrad loogu tawkiidinayaa kullida sidee mufrad loogu tawkiidin laba shardi buu ku xidhan yahay oo waa hadduu mufradku isagu qaybqaybsamayo waa hadii uu mufradku ama isagu qaybqaybsamayo ama caamilkiisa inta badan mufradka caamilkiisa ku qaybqaybsamaa hadda ma odhanaysid jaaa muxamedun kulluhu waa afcaradii maaha waa lagula yaabaya jaa muxamedun kulluhu maaha afcaradi waa mamnuuc waayo kulluhudan waxaa loo diidayaa ereyga muxamedihi qof buu ahaa ma qaybqaybsamayo maxaad kulli meesha u keentay jaaa muxamedun ayaa yimid kulluhu gebi oo muu kala hadhi jiray waa maya dee haddaa kulluda laguma tawkiidin karo jaaa muxamedun nafsuhu dheh laakiin maxamed kolkaa ma qaybsamayo isagu daatadiisa iyo caamilkiisa toona waxaa kamid mid a ah hadduu caamilka ku qaybqaybsamayo haddaad guri iibsato gurigu waa mufrad kulli baad ku tawkiidini oo waxaad odhan ishtaraytu lbeyta kullahu baad odhan oo ereyga kulli kulli ah beytku isagoo mufrada ah ayaad ku tawkiidin sababtu waxa weeye ereygan beyd ihi ficilka ishtiraha a marka loo eega iyo iibsiga uu qayb uu kala hadhi karaa waxaa laga yaabaa guriga inaad nus iibsatay waxaa laga yaabaa guriga inaad afar nin ku wada iibsateen ood suraka ku tihiin waxaa dhici karta kelidaa inaad iibsatay markaad caddaynayso kelidaa inaad iibsatay maxaad odhan ishtaraytu lbayta kullahu gebi ahaanba baa wada iibsaday wey kolkaa xaggii caamilka ayuu tajazu ku yeeshay iska tawkiidi oo kulli ku tawkiidi wa bikullin ayaa ayuu ku sugnaaday ligayri musanan musane kayrkiibuu u ahaaday in tajazaa hadduu qaybqaybsamayo binafsihi naftiisa uu u jusoobayo u qaybqaybsamayo ow bicaamilihi ama caamilkiisa uu jusoobayo ku qaybqaybsamayo wa bikilaa ayuu ku sugnaaday iyo wakiltaa kilaa iyo kiltaa wa bikilaa iyo kiltaa oo lahu musanaha u sugnaaday lahudani waa musanihii kilaa iyo kiltaa musanun baa lagu tawkiidiyaa wax kale iyaga laguma tawkiidiyo waa insaxa hadduu asaxayo wuquuculmufradi mufradka dhicidiisa mawqicahu meeshiisa u dhacayo hadduu mufrad halkiisa dhacayo ayaynu ku tawkiidini buu sheekhu ku yidhi oo wataxada uu welibana midoobo macnalmusnadi musnadka macnihiisu musnadka oo ka loo tiirinaya ah macnihiisuna waa inuuna kala baydhin eh mid qura waa inuu yahay wa yudafna waa in iyaga loo idaafeeyo lidamiirilmu'akadi ka la adkaynaya damiir u noqonaya damiirna waa in kilaadi iyo kiltaada loo idaafeeyo saddex shardi ayuu sheekhu shardi ka dhigay kilaa iyo kiltaa markay alfaadu tawkiid noqonayaan shardiga koobaad wuxuu nidhi insaxa wuquucu lmufradi mawqicahu meeshiisa hadduu mufrad dhici karayo shardiga labaadna wuxuu nidhi wataxada macna almusnad musnadka macnihiisu hadduu midoobo shardiga saddexaadna wuxuu idhi wayudafna lidamiiri lmu'akad ka la adkaynayo damiirkiisa in loo idaafeeyo saddexdaa shardi ayaa kilaa iyo kiltaa marka ay alfaadu tawkiidka ku biirayaan laynaga rabaa sharaxay inoogu imana faahfaahintu wa biajmaca ayuu ku sugnaaday ereyga ajmaca ah iyo wa jamcaaa ayuu ku sugnaaday iyo wa jamcihimaa jamcooga ajmac iyo jamcaaa iyo iyagoo la jamciyey ajmacuuna weeyaane iyo jumacu weeyaane hayra mudaafatin lama idaafeeyo alfaadu tawkiidka macnawiga oo dhan waa la idaafayn jiray laakiin kuwan lama idaafaynin waxaa la yidhi idaafada ayaa qadaran idaafa u qadaran baa la yidhaahdaa iyagana sidaa darteed iyaga waxwaa waynu aragnayoo dee muakidkoogii waa macrifo ilan idaafa iyagana u qadarana annawcu thaani nooca labaad ataakiidu waa taakiidka almacnawiyu ee macnawiga ah waxaa laga yaabaa arday inuu isweydiiyuu yidhaah muxuu annawcu haalii odhan waaye sharaxan sharxii ka horreeyey muxuu ka bilowday horta sharaxeenani muxuu ka bilowday eega halkan hadda marayo annawcu he annawcu thaani saw ma aha ataakiid almacnawi sharxii ka horreeyeyna eega wuxuu ka bilowdo sharxii ka horreeyeyna muxuu ka bilaabay athani min atawaabici atawkiid athani haanigii unbu soo laba celiyey kolkaa hamoodinka dambe inuu saalis ku haboon yahay e waa haaniguna tawkiidkunbaa laba u qaybsamay kolkaa tawkiid lafdiya buu ka hore ahaa kanna waa tawkiid macnawiya tawkiidku si guud waa nooca labaad buu ku jiraa markaa labadiisa qayboodba annawcu thaani nooca labaad ata'kiidu waa ta'kiidka almacnawiyu macnawiga ah wahuwa isagu bialfaadin alfaad buu ku sugan yahay maxsuuratin la koobay minhaa waxaa ka mid a annafsu baa ka mid a waalcaynu baa ka mid a wahumaa labadani naf iyo cayn haddaba faa'iidadood iyo ujeeddadoodu waa maxay wahumaa iyagu lirafci lmajaazi majaazka koryeelidiisa ayay u sugnaadeen canidaati daatada laga kor yeelo majaazka ayaa la diidayaa waa majaaz diidid weeyi naf iyo cayn marka la keenayo waxaa lala dagaalamayaa waa majaaz taquulu waxaad odhani jaaa zaydun zayd baa yimid intaa haddaad ku dayisid waxaa dhici karta in lagu yidhaha war mudaaf baa meesha ka xadfan oo waa jaaa khabaru zaydin oo kelmaddu majaazba weeyaan kelmaddu waa majaaz e xaqiiqa ma aha oo khabar baa meesha ka maqan ama risaalatu zayd ama kitaabu zayd fa yaxtamil waxa suurtagala majii'u daatihi daatadiisu inay timid wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagala majii'u khabarihi warkiisu inuu yimid ow kitaabihi qoraalkiisu inuu yimid fa idaa qulta markaad tidhaahdo nafsuhu jaaa zaydu nafsuhu irtafaca waxa kor inooga kacaya alixtimaalu ixtimaalkii ahaani labaad ee majaaska ahaa walaabudda waxa lagama maarmaana min itisaalihima inay la xidhiidhsadaan bidamiirin damiir halkaa annafsu walcayn waa sax weey walaabudda waxa lagama maarmaana ereyga cayn baan arki waayey walaabudda waxa lagama maarmaana min itisaalihima inay labaduba la xidhiidhsadaan waa labadee waa naf iyo cayn bidamiirin bay la xidhiidhsanayaan damiirka caa'idin ku laabanaya cala almu'akadi la adkeeyaha damiir la adkeeyaha u noqonaya oo damiirku hadduu la adkeeyuhu nin yahay damiir nin ah hadduu la adkeeyuhu dhadig yahay damiir dhadiga hadduu la adkeeyuhu laba yahay damiir laba ah hadduu la adkeeyuhu jamac rag yahay damiir jamac raga ah. hadduu la adkeeyuhu jamac dumar yahay damiir jamac dumara ah. sidaa ayaynu ku wadaynaa walaka waxa kuu bannaan an tu'akida inaad ku adkayso bikullin mid kaste oo minhumaa labadooda ka tirsan waxda u kelidii naf baad keligeed wax ku adkayn ama cayn baad keligeed wax ku adkayn wa an tajmaca iyo inaad jamciso baynahumaa dhexdooda bishardi an tabda'a waxaa la shardiyaa inaad ka bilowdo binafsi naf naf baad ka bilaabi oo cayn baad dembaysiin taquulu waxaad odhan jaa'a zaydun zayd baa yimid nafsuhu naftiisii caynuhu qudhiisii cayntaa dambayn wayamtanicu waxa mamnuuca inay cayntu horayso ood sidan tiraa waa mamnuuc jaaa zaydun zayd baa yimid caynuhu qudhiisii ama nafsuhu naftiisii in caynta aad horraysiisaa waa mamnuuc oo carabta laguma arag wayajibu waxaa waajibaya ifraadu nafsi nafta in la ifraadiyo la gooni yeelo walcayni cayntana in lagooni gooniye mufrad laga dhigo wayajibu waxa waajibaya ifraadu nafsi nafta in mufrad laga dhigo oo keli laga dhigo walcayni cayntana keli laga dhigo maca almufradi mufradka miciisa jaaa muxamadun markuu yahay nafsuhu baad odhan jaa'at alfaatimatu markay tahay nafsuhaa baad odhan oo naf iyo cayn mufrad baad ugu dhawaaqi wa jamcuhumaa in la jamciyo ayaa waajibaya calaa wasni afcul wasanka afcul a lagu jamciyo maca taniyati taniyada maceega iyo waljamci jamaca maciisa taniyada iyo jamacana waa la jamcin jamaca waaban garanaye taniyada maxaa loo jamciyey waynu ka soo sheegno waa damiirka ka dambeeya taquulu waxaad odhan jaaa zaydaani labadii zayd baa yimid anfusuhumaa nafahoogii acyunuhumaa qudhoodii wazayduuna baa yimid anfusuhum naftoodii acyunuhum qudhoodii walhindaaju baa yimid anfusuhunna nafahoogii acyunuhunna qudhoodii wa minhaa waxaa ka mid a alfaada tawkiidka kullun baa ka mida ereyga kulluna kulli haddaba qaradka iyo hadafka loola yimaadaana waa kan lirafci ifaadati alkhusuus khusuus faa'iideyn ay faa'iideynayso in loo jeedo rafcin laynaga rafcinayo ayay u ahaatay in khusuus meesha looga jeedo ayay kullidu diidan tahay khusuuskani waxa weeye caamun uriida bihi lkhusuus usuulka ma ku maqasheen caamun uriida bihi lkhusuus waa kelmadda erey caam ah oo khusuus looga jeedo ujeeddadaa meesha ku qarsoon ayay kullidu inaga saaraysaa haddaan jaa'al qowmu idhaahdo ragga qaar baa odhan kara qoomku ma wada imanine badh baa looga jeedaa haddaba haddaan kulluhum raaciyo maa badh baa looga jeedaa baad odhan kii kulluhum meesha taallo maya fasajada almalaa'ika marka la yidhaah dadka qaar baa odhan kari lahaa malaa'ig kaste maaha qolada sujuuday malaa'ig oo dhan ma aha waa qayb ka tirsan malaa'igta marka la yidhaha fasajada almalaa'ikatu kulluhum marka la yidhaha kulluhum maxay noqdeen haddii kulluhum la raaciyo maxay noqdeen waxa weeye malaa'igtii oo dhan bay noqdeen malaa'igtii oo dhan weeye cidda sujuudaysaa bay noqdeen markaa wa minhaa waxaa ka tirsan kullun baa ka tirsan lirafci iraadati alkhusuus khusuus ujeeddo looga doonidiisa koryeel la kor yeelayo ayaana looga jeedaa bilafdi alcumuumi lafdiga cumuumkaa looga jeedo khusuus taquulu waxaad odhan jaa'a alqowmu qoomkii ayaa yimid fa yaxtamilu wuxuu badhayaa waxa suurtagal ah fa yuxtamalu waxa muxtamala ah oo muxtamal laga dhigayaa majii'u jamiicihim dhammaantood inay yimaadeen wa yuxtamalu waxa kaloo muxtamala majii'u bacdihim qaarkood inay yimaadeen wa annaka adigu cabbarta waxaad ka cibaaraysay bilkulli ereyga kulli ah can ilbacdi bacdi baad ka xibaaraysay fa idaa qulta markaad tidhaa haddaba kulluhum rafacta waxaad kor yeeshay haada alixtimaala ixtimaalkaa wa innamaa yu'akadu waa lagu adkeeyaa bihaa kulluda bishuruudin shuruud marka la ilaaliyo axaduhaa shuruudaa waxaa ka mid a an yakuuna inuu yahay almu'akadu ka lagu adkaynayo bihaa iyadu hayra muhanan muhane hayrkii wahwalmufradu waa mufradka iyo waljamcu jamca mufrad iyo jamac labadaasaa lagu adkeeyaa athaani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay mutajazi'an mid qaybqaybsamaya bidaatihi daata ahaantiisa u qaybqaybsamaya ow bicaamilihi ama caamilkiisa ku qaybqaybsamaya falawalu ka horee daata ahaan ku qaybqaybsamaya ka qowlihi tacaalaa waa ilaahay qowlkiisa oo kale fasajada almalaa'ika malaa'igtii way sujuudeen kulluhum gebi ahaantood ajmacuuna dhammaantood haddaba kulluhum waxaa loogu tawkiidiyey malaa'igtan hore ayaa daata ahaantood u qaybqaybsamaysa oo malaa'igtu dee waa jamac oo malag malag bay kala noqon karaan oo malagaasina waxaasuu sameeyey baad odhan kartaa ama sujuudda malagaasina ma samayn baa la odhan karaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ereyga ajmacuuna ragga qaarkood baa mooday ama u fahmay si khaldan oo waxay moodeen inay tawkiid tahay xagga zamanka ah waa khalad oo waxay yidhaahdeen ereyga kulluhum waa tawkiid xagga afraadda ah oo malaa'igtu fardi kastaaba uu sujuuday bay yidhaahdeen ajmacuunna waxay u fahmeen tawkiid xagga zamanka ah oo minid qura ayay wada sujuudeen bay yidhaahdeen waa khalad malaa'igtu inay minanquna wada sujuudeen waa suurtagaloo ma diidanin laakiin ereyga ajmacuun inay tawkiid xagga zamanka a ah tahay baan diidannahay waayo aayad kale ayuu rabbigeen ku yidhi isagoo ibliiska inooga xikaayoonaya ibliis baale la lauqwiyanahum ajmaciin ilmo bani aadam waan luminayaa ajmaciin dhammaantood ma minid qura buu ina lumiyaa kii u horreeyey iyo ka u dambeeyeen weli dhalan ma minid quru wada lumiyaayo isku daqiiqad qura mise sida loo kala horreeyo u kala hor lumiyaa sida loo kala horreeyo saw maaha ajmaciin baana meeshaa taalla kolka ereyga ajmaciin tawkiid xagga zamanka a ah ma aha laakiin mufasiriinta ragga qaarkood baa sidaa u fahmay iska ilaaliya fasajada way sujuudeen almalaa'ikatu malaa'igtii kulluhum gebi ahaantood ayaa sujuuday ajmacuuna dhammaantood ayaa sujuuday wahaani ka labaadna waa ka qowlika qowlkaaga oo kale ishtaraytu waxaan iibsaday alcabda addoonka kullahu gebigiisiiba waan iibsaday fa ina alcabda cabdigu yatajaza'u wuu qaybqaybsamayaa biictibaari shira xagga iibka marka loo eego wain kaana haba ahaado laa yatajaza'u midaan qaybqaybsamaynin biictibaari daatihi daatadiisa marka la eego walaa yajuusu ma bannaana jaa'a zaydun zayd baa yimid kulluhu gebi ahaan in la yidhaah li'annahu isagu laa yatajaza'u ma qaybsamayo laa bidaatihi daati ahaantiisa kuma qaybsamayo walaa bicaamilihi caamilkiisa toona kuma qaybsamayo athaaliu mas'alada saddexaad anyt ama shardiga saddexaad athaaliu shardiga saddexaad an yatasila bihaa waa inuu la xidhiidhsado damiirun damiir waa inuu la xidhiidhsado damiirka oo caa'idun ku noqonaya cala almu'akadi la adkeeyaha haddaba fa laysa min ata'kiidi tawkiidka ka mid ma aha qiraa'atu bacdihim culimmada qaarkood siday akhriyeen innaa kullan fiihaa kullan marka sidaa loo akhriyo ma aha tawkiid waayo ereyga kullu waxay tawkiid noqotaa markay damiir sidato hadda kullan marka la akhriyo damiir ma sidato khilaafan waxaan khilaafaynaa wadaadkiisa maqshari la odhan jiray iyo walfaraa'i farre ayaan ku khilaafaynaa wa minhaa waxaa ka mid a alfaadu tawkiidka kilaa wakiilta ayaa ka mid a wahumaa labadoodani bimanzilati kullin kullin bay meeshiisa dhacay dhacayaan filmacnaa xagga macnaha oo kullidu sidii rafculixtimaalka ay u ahayd ayay iyaguna rafculixtimaal u noqonayaan taquulu waxaad odhani jaa'a zaydaani labadii zayd baa yimid fa yuxtamalu waxaa suurtagala majii'uhumaa inay yimaadeen macan si maca wa huwa daahiru isagaana daahira waa xaqiiqadii ويحتمل وحكالو محتمل لقدق أيا مجيء أحدهما متكوذن إنو يمد وأن المراد وحلو جيدانا أحد زيدين إنو يهي وإريق أحد ميشا لقحد في وزيدينك وهلك أحد إعرابك حكم كيسي قاطي سيدا محمد بن مالي خلاصة أولي يهي وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف كما قالوا سيدا يجرهدين في قوله تعالى إلهي قولك لولا نزل محل وقسود جنواي هذا القرآن قرآن كان على رجل النين ninka oo min alqaryatayni labada tuulo ka tirsan labada tuulo labada magaalo degan suurtagalba ma aha nin laba magaalo degan inuu jiro degenida labada magaalo macnaheegu ma aha baynu nidhi inuu ninka magaaladaana reeru degan yahe taana u degan yahe waa sakan iyo minid qura iyo ilbidhiqsi qura inaad magaaladaana joogto taana joogto suurtagalba ma aha ama tanunbaad joogi ama taa unbaad joogi waxaa la ogaaday haddaba ilan waa aayaddu waa af carabiye min alqaryatayn marka ay ilaahay uu leeyahay erey axadihi inuu ixdaa inay meesha ku jirto min ixda alqaryatayn baa la ogaaday min ixda alqaryatayn ixda alqaryatayn nin tuuladaa ka tirsan ama ma ahee taa kale ka tirsan saasaa loo jeedaa laakiin nin qura oo ilbiriqsi qura labada tuulo wada jooga maaha macnaheegu hadda haddii sidan min eh, min alqaryatayn markaad sidaa u eegto ixdaada aan la qadarin waxay noqonaysaa nin labada tuulo mar qura wada jooga ay kaa noqonaysaa ogow sida lowlaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin maxaa loogu soo dejin waayey ninka oo min alqaryatayni min ixda alqaryatayn labada tuulo midkood ka ahaaday cadiimin oo weyn inna macnaahu macnaheegu waxa weeye calaa rajulin nin maxaa loogu soo dejin waayey min ixda alqaryatayn labada tuulo midkood ka ahaaday ixdaa waa kan uu noo soo qadaray fa idaa qiila marka layidhaha kilaahumaa jaa'a zaydani waxaa la moodaya inuu axad ka maqan yahay sida aayaddaa ixdaa ay uga maqan tahay haddaba si loo fahmo inuuna ixdaa iyo axad toona maqnayn ayaa kilaahumaa la raacinaya fa idaa qiila marka la yidhaha kilaahumaa indafaca waxaa reebmaya alixtimaalu suurtagalnimadii in meesha axad ku jiro ixdaa ay ku jirto ayaa meesha ka baxaysa wainamaa yu'akadu waa lagu adkeeyaa bihimaa labadooda kilaa iyo kiltaaga bishuruudin shuruuda marka in la helo shuruuda markaynu helno un baynu ku adkayni axaduhaa shuruudahaa midkood an yakuuna waa inuu yahay almu'akadu ka lagu adkaynayo bihimaa labadoodu daala mid kutusaya calaa inaini laba waxaa lagu adkaynaya horta waa inay laba yihiin mufrad laguma adkaeyo jamactoona toona athani ka labaad anyaصixa waa inuu asaxayo xuluululwaaxidi mid dhicidiisa maxallahumaa meeshooda uu dhaco falaa yajuuzu ma bannaano cala almadhabi صaxiix an yuqaala in la yidhaah ikhtasama zaydaani kilaahumaa haddii ikhtasama ficilku uu yahay ereyga azaydaan ee daba dhacay kilaahumaa laguma adkeeyo sababtu waxa weeye azaydaanka mufrad baan halkiisa dhacayn ma la odhan karaa ikhtisama muxamedun maya qof quri muu isla doodaa islama dooda qof qurihi kolka waa inuu haddaba meesha uu mufrad dhacayaa waa shardi liannahu laa yaxtamilu suurtagal ma aha ama ma barayo an yakuuna inuu yahay almuraadu waxa loo jeedo ikhtasama axadu zaydayn inan axad baa lala dagaalamayey axad bay kilaadu la dagaalamaysay sow maaha axadkii halka halkan suurtagalba ka ahayn kol haduuna suurtagalba axadkii ka ahayn maxaa lagu fali dee inaga badaa kii ay la dagaalamaysay baan meeshaba suurtagal ka ahayne liannahu laa yaxtamilu suurtagal maaha an yakuna an yakuuna inuu yahay almuraadu ka loo jeeda ikhtasama waxa dooday axadu zaydayn labada zayd midkood baa dooday oo falaa xaajata baahi looma qabo litaakiidi taakiid athaaliu shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu yahay maaka asnatahu ad u tiirisay ilayhimaa labadoodu hayra mukhtalifin midaan iskala duwanayn filmacnaa macnaha falaa yajuusu ma bannaana maata zaydun wacaasha camrun kilaahumaa eg zaydkaa iyo camarkaa in kilaahumaa lagu tawkiidiyaa ma banaana waayo labadooda musnad ama labadooda ficil ayaa macnaha ku kala duwan midi waa maanta oo waa geeri midna waa caasha oo waa nolol suurtagal maaha haddaba in kilaahumaa lagu wada tawkiidiyaa araabicu shardiga afraad an yatasila bihimaa waa inuu la xidhiidhsado damiirun damiir waa inuu la xidhiidhsado damiirka oo caa'idun u noqonayo cala almu'akadi la adkeeyaha bihimaa iyaga lagu adkaynayo wa minhaa alfaadu tawkiidka waxaa ka tirsan ajmacu ereyga ajmacu abaa ka tir ayaa ka mid a wa jamcaau ereyga jamcaau abaa ka mida wa jamcuhumaa iyo jamacooga wa huwa jamacoogu ajmacuuna weeye waa markay rag yihiin wa jumacu weeye waa markay dumar yihiin wainamaa yu'akadu waa lagu adkaynayaa bihaa iyada haaliban sida haalibkaa bacda kullin kulli dabadi eeg ajmac iyo ajmacuun iyo kullin marka lagu adkeeye kadib baa lagu adkaynaya falihaadaa sidaa darteed istagnad way ka maarantay can an yatasila bihaa inuu la xidhiidhsado damiirun damiir damiirka oo yacuudu laabanaya cala almu'akedi la adkeeyaha u laabanaya ilain kulli damiirkii wadataa ka horraysa waa layska arkaaba damiirka in mu'akadka damiir u noqonayaa uu jiro waa ay ka maarantay waa loo qadarayaa uun taquulu waxaad odhani ishtaraytu waxaan iibsaday alcabda addoonka kullahu gebi ahaan ajmaca gebi ahaan walamata addoontaan iibsaday kullahaa gebi ahaan jamca'a gebi ahaan walcabiida addoommadaan iibsaday kullahum gebi ahaan ajmaciina dhammaantood walimaaa addoommahaan iibsaday kullahumna dhammaantood jumacu dhammaantood jumaca dhammaantood walimaaa kullahunna jumaca halkaan jumaca wiiga godaye kordhiga oo jumaca dhaha qaala allahu tacaala alle ayaa aayad qur'aana ku yidhi fasajada waxaa sujuuday almalaa'ikatu malaa'igtii baa sujuuday kulluhum gebi ahaan ajmacuuna dhammaantood labadani way istawkiidi waa tawkiid tawkiid loo geeyey uun wayajuusu waxaa bannaan ata'kiidu in lagu adkeeyo bihaa ajmacada way lam yataqadam yuuna ka hormarin kullu lafdiga kulliihi kulli isagoon ka horraynin ayaa wax la iskaga tawkiidin karaa قال الله tacaala alle ayaa yidhi la'uqwiyannahum waan baadiyeyni ajmaciina dhammaantood ayaan baadiyeyn ereygan ajmaciina kulliba kama horrayso waana lagu tawkiidiyey wainna jahannama jahannama la mawciduhum waa mawcidkooga ajmaciina dhammaantood wa fi lxadiidi xadiidkii waxaa ku sugnaa idaa sallaa markuu tukado alimaamu imaamku jaalisan isagoo fadhiya fa salluu tukada juluusan idinkuna idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiin fa salluu juluusan ajmacuun haddii wowgaa fasaluu wowga ayaa la tawkiidinaya fasaluu wowgaasaa la tawkiidinaya imaamkaagu hadduu fadhi ku tukado ma'muumiinta ay fadhi ku tukada xadiidku waa xadiid saxiix ah laakiin madaahibku way ku kala duwan yihiinoo waynu ognahay madaahibku way isku qabteen oo waynu ognahay imaamkaagu hadduu xanuunsanayuu fadhi ku tukado adigu ma fadhi baad ku tukani mise taagnidaad ku tukani waa mas'ale madaahibku ay isku hayaan oo ay isku qabteen qolona way isnasakheenba bay leeyihiin qolona ismay nasakhine kana dambeeye kaa hala qaat qoloba sibay ugu dhawaaqeen وفي الحديث وحكو سقنا إذا صلى مركو تكدا الإمام إمامك جالسا فدي مركو إساقو فديا فصلوا تكدا جلوسا لذنكو فديا أجمعون دمانتين يروى وحا لوريا بالرفع رفعا لوريا أجمعون لرفعيو تأكيدا تاو توكيد للضمير ضميرك لتوكيد يسلو كجرا وبالنصب نصبنا ولا وريا على الحال حالك عن على الحال لو نصبنايو وهو ضعيف وضعيف والاستلزامه وحكر لنيا تنكيرها ان لا نكريو اجمعنا نكره نقدا كدلنيسا وهي يدنا معرفه وما معرفه او maxay ku macrifowday biniyat al-idafa waxa la niyooday in loo idaafeeyo damir qadaran illa inta alfaadu tawkid damir bay wataniyadan mooyaane iyadana damir qadaran وقد فهم وحل فهم من قول هذا الكيغ اجمعوا ان ري وجمعوا ان ري وجمعهما انهما لبدا لا يثنيان ان لا تثنيين ajmaca iyo jamca'a ah lama taniyeeyo taniyadooda kila iyo kiltaabaa lagaga maarmay falaa yuqaalu lama yidhaha ajmacaani walaa jamcaawaani wahaadaakani madhabu jumhuuri lbasriyiin basriyiinta jumhuurtooda madhabkoogii weeye wahwa saxiixu isagaa saxiixa lianna daalika kaa taniyaynta ah lam yusmac lama maqal lam yusmac lama maqal haddaba talow farqiga u dhaxeeya tawkiidka iyo nactigu waa maxay labaduba ilayn taabicba isla ahaayeene nacti iyo tawkiid maxaa u kala dhexeeya wahiya alfaadan tawkiidku bikhilaafi nucuuti nucuudda way khilaafsan tahay oo nactiga way ka duwan tahay laa yajuusu ma bannaana an tatacaadafa inay isku cadafanto laa yajuusu ma bannaana an tatacaadafa inay isku cadfoonto oo ay isku soo xidhanto an tatacaadafa almu'akidaatu mu'akidaatku halka almu'akidaatu maynoo goday culimo aniga wuu kasriye waa sax godaalkaa la doonaya falaa yajuusu ma bannaana an tatacaadafa inay isku cadfoonto almuakidaatu kuwa wax tawkiidinaya iskuma cadfoomi karaan haddana cadfiguu isku cadfoomi jiray walaa an yatbacna inay raacaanna lama ogola nakirata nakiro waa sidii jumhuurta ahay sidii basriyiintu raacay ma og tahay kuufiyiintii wuu diiday walaa an yatbacna nakiratan wanadura waxa naadir noqday oo shaadoobay yaa layta ciddata xawlin kullihi rajabu gabayaaga yidhi nin gabayaa'a gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa layta ciddata xawlin alla sanadka tiradiisu kullihii gebi ahaan rajabu bisha rajabun miyuu noqdo sanadkao dhani miyuu rajabun inoo ahaada buu yidhi gabaygaasi haddaba yaa layta ciddata xawlin alla sanadka tiradiisu kullihii gebi ahaan rajabun muu inoo noqdo yaa wax adkaynaya ereyga kullihii yuuna adkaynayaa ereyga xawl ah xawl sawka nakiro ah xawl waa nakiro kuufiyiinta daliil buu noo noqonayaa bay yidhahdeen nakirada la tawkiidin karo basriyiintuna waa naadir bay yidhahdeen sheekheenu wanaduro waa ka ku yidhi ha daliishanin gabaygani waa naadire dakartu waxaan sheegay fii haada almawdici meeshan mas'alatayni laba mas'alo oo min masaa'ili baabi nacti baabkii nactiga ah masaa'ilkiisa ah kow baabka nactiga ah masaa'ilkiisii baan laba ku sheegay nactiga waa laysku cadfaa laakiin alfaadu tawkiidka layskuma cadfo laba nactigu nakiro wuu raacaa laakiin alfaadu tawkiidku dee nakiro ma raacaan sida nactigu macrifada u raacu nakiradana u raacaa dakartu waxaan sheegay fii haada almawdici meesheenin mas'alatayni laba mas'alo ayaan ku sheegay oo min masaa'ili baabi nacti baabka nactiga ah masaa'ilkiisiiya ixdaahumaa midkood anna nucuuta nactiyadu idaa takararad markay soo noqnoqoto fa anta adigu fiihaa dhexdeeda mukhayarun khiyaar baa laguu siinayaa bayna almajii'i baa laguu khiyaarsiin siin inaad kula timaad bilcadfi cadaf inaad kula timaad iyo watarkii inaad cadafka ka tagto falawalka hore laysku cadfayaa ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi sabbix isma rabbika alaclaa aladii khalaqa fasawaa waaladii qadara fahadaa waladii akhraja almarca waladii waladiigaasi waxay ku cadfan yihiin xagga hore waana nactiyo laysku cadfayo oo kale sabbix u tasbiixso ama nazax isma rabbika rabbigaa magiciisa rabbigaagii alaclaa sarraynta badnaa alladii kaasoo khalaqa abuuray oo fasawa ekaysiiyey waladii kaasoo qadara qadaray oo fahadaa hanuuniyey waladii kaasoo akhraja soo saaray almarca daaqa iyo waxa la cuno soo saaray wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ila almaliki alqarmi wuxuu yidhi waa baxrulmutaqaarib weeyi إلى الملك القرم وابن الهمام والليث الكتيبة في المزدحام فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول إلى الملك بقرك القرم إيه سيد كأها وابن الهمام كهم قبضا وإن كيس أها والليث الكتيبة قوتد آركيغ أها في المزدحام ميلها ليسكو عيوليو الرقو عيكو دقالما haddaba waxaynu haynaa wabnilhumaam waa nacti walaysilkatiibatina waa nacti kale waana laysku cadfaye nactinimo lagulama keenin waani ka labaadna waa kaasi waa kii oo laysku cadfayo haddaan laysku cadfayninna waa kan dambe waani ka labaad ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi walaa tudic haadeecin kulla xallaafin dhaar badane kulligii mahiinin aad iyo aad u dullaysan hammaazin oo aad u cayb badan mashaa'in aad ugu lugeeya binamiimin isku diraannimada mannaacin oo aad u diida lilkhayri khayrka muctadin oo xadgudbay afiimin oo dembi badan sagaal ceebood buu ilaahay ninkaa ku sheegay waa sagaal ceebood oo aan lagu ogayn buu ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala ceebihiisii waxaa ka mid ahaa weladuzina weeyaan buu ilaahay ayuu yidhi o intuu seef qaatay buu hooyadii u tegey waa nin la yaqaan oday la yaqaan buu ahaa intuu hooyadii u tegey buu dul qabtay markaasuu yidhi maanta maxamed wuxuu iigu sheegay sagaal ceebood sideed waan isku aqaanaayo run buu ku sheegay buu yidhi xabaddaa sagaalaad laakiin shaki baa iga haya adaan kare karee xabaddaasi ma jirtaa haabay ku tidhi way jirtaa waa maxay bay tidhi ilmuzina tahay waa la yidhiye ma dhabbaa haa way jirtaa buu yidhi ayay hooyadii ku tidhi aabbaha maalqabeen buu ahaayo waxaan ka baqay bay tidhi carruur ma dhali jirin waxaan ka baqay hadduu dhinto in maalka layga qaato saasaan nin kale iskugu dhiibay bay tidhi haddaba markaan eegno mahiin waa nacti oo hamaaz waa nacti oo mashaa waa nacti oo manaacin waa nacti oo muctadin waa nacti oo asiimin waa nacti nactiyadaa layskuma cadfin athaaniya mas'alada labaad laba mas'alo oo nactigu leeyahay baan halkan ku sheegay buu yidhi tii koowaad baan ka soo baxnay oo laba u qaybinay cadafku hadduu farabato inaad khiyaar u leedahay inaad isku cadaftiyo inaad ka dayso athaaniya mas'alada labaad anna nacta nactigu kamaa yatbacu siduu u raacayo almacrifata macrifada siduu u raacayo kadalika saas oo kale ayuu yatbacu u raacayaa annakirata nakirada nactigu siduu macrifada u raacaya nakiradana wuu raaci wadakartu waxaan sheegay anna alfaada tawkiid alfaada alfaadu tawkiidku mukhaalifatun inay khilaafayso linucuuti nactiyada fi lamrayni labada amar jamiican dhammaan wadaalika kaasina annahaa iyadu wadaalika kaasina annahaa iyadu laa tatacaadafu iskuma cadfanto ida ijtamacad markii ay ururtay isku timaad laa yuqaalu la odhan maayo jaaa zaydun zayd baa yimid nafsuhu naftiisii iyo wa caynuhu la odhan maayo laisku cadfi maayo nafsu iyo caynuhu walaa jaaa alqowmu qoomkii baa yimid kulluhum gebi ahaantood wa ajmacuun la odhan maayo wa cillatu daalika ereygaa cillo a weynaga tanwiiniye waa khada hal dammo ayaynu u baahan nahay wa cillatu daalika idinka dammo quru siiye kiinaa saxan markaa wa cillatu bimacnan waaxid hal macno oo qura ayay leedahay laba macno ma leh wa shay-u shaygana laa yucdafu laguma cadfo calaa nafsihi naftiisa laguma cadfo shay qura layskuma cadfo bikhilaafi nucuuti nucuutuse nactiyaduse way khilaafsan yihiin oo fa inna macaaniyahaa macaanideedu mutakhaalifa way kala duwan yihiin sidaasaa haddaba layskugu cadfay wixii nactiya wakadaalika sidaasoo kale laa yajuusu ma bannaana fii alfaadi tawkiid alfaadu tawkiidka an tatbaca inay raacdo nakirata nakiro waa sida basriyiintu qabaan laa yuqaalu la odhan maayo jaaa rajulu nin baa yimid nafsuhu naftiisii sababta iyo xikmadduna waxa weeye lianna alfaada tawkiid alfaadu tawkiidku macaarifu iyadaa macrifo ah. falaa tajrii ku dureersan mayso cala nakiraati nakiraadka washadda waxaa shaadoobay qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa ayaa shaadoobay laakinahu shaaqahu wanqiila daar rajabuun يا ليت عدة حول كله رجبوا nin gabayaa ayaa gabay tirinayo wuxuu yidhi laakinahu ninkaa shaaqahu waxa kalgacayl ku abuuray an qiila in la yidhi daakani rajabu waa bishii rajab ninkaa waxa kalgacayl ku abuuray kani waa rajabun baa la yidhi intaasuu ku farxay yaa layta ciddata xawl yaa layta alla miyaa ciddata xawlin sanadka tiradiisu kullihii gebi ahaan rajabu rajabu wada noqdo bilahoo dhan yaa rajabuun ka wada dhiga buu yidhi bil kastaba may rajab inoo noqoto haddaba halkaa shaahidku waa ereyga kullihii ah oo tawkiidinaysa xawl oo culimmada basriyiintu ay warkeen inay tahay shaad kuufiyiintuna ay deliishanayaan in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu gebagabooday wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam